بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ما لا ينصرف وما وإلا ما kii mooyaane laa yansarifu aan munsarifka ahayn ama aan sarfoomaynin fa yujaru waa la jerayaa kaa bilfatxati fadxo ayaa lagu jerayaa oo waa la fadxin naxwu biafdala minhu mid ka fadli badan oo kaleba weeyi ilaa maca alalmiceega markuu yahay mooyaane naxwu bilafdali oo kaleba weeyi aw ilidaafati idaafe maceeda markuu yahay mooyaane naxwu biafdalikum waxaynu culima haddaba ka hadlaynaa ereyadii mustahnayaadka ahaa baynu weli ku jirnaa ee icraabka asalka ah laga istinoonayey waxaynu soo marnay musanihii iyo jamac mudakaru saalim iyo jamc mu'anahu saalim saddexdaa iyo asmaaulkhamsihii afartaasaynu soo marnay asmaada xaggeega kii shanaadee u dembeeyey baynu maraynaa oo maalaayansarifka ah haddaba maalaayansarif waa maa laa yunawan ka aan la tanwiinin een tanwiinta qaadanayn baa maalaayansarif lo odhanaya waxaa ismigu maalaayansarifuu noqdaa cillado sagaal ah ama cillado toban ah ama cillado koob iyo toban ah ama cillado saddex iyo toban ah laba ka midihii markay ku dhacaan sagaal cillo ayaa loo badan yahaye sagaal cillo oo xabadda sagaalaad ay laba u qaybsamayso sagaalkaa ah cillo haddii laba ka mid ismiga ay ku dhacaan ismigu maalaayansarif buu noqon si kale haddaynu u dhigno waxaa la yidhaahdaa ismigu xarafna wuu shabahaa ficilna wuu shabahaa ismigu hadduu xaraf shabaho shabihiisuna uu qawi noqdo mebni baa lagu tilmaamaa oo waa ismi mebniya haddii uu ismigu haddaba ficil shabaho shabaha uu laba dhinac ka shabaho labada dhinacna waa laba cilo oo farciyataana haddii laga helo maa laa yansarif buu noqonayaa markaana hal su'aala ayay culimmadu isweydiiyaan waxay isweydiiyaan ismigu markuu mebni noqonayo xaraf inuu shabbaho unbaa loo baahan yahay xaraf inuu shabbaho shabahaa xarafka uu shabbahayaa mebni buu ka dhigi kiyon cillo labaad oo loo baahday ayna jirin maxaa haddaba ismiga eh, mebninimadiisana hal shabah loogu baa loogu sameeyey maalaayansarifnimadiisana laba ciladood oo ficilka xaggiisa ah in looga helo lagama maarmaan looga dhigay ilayn markuu mebni noqonayo xarafaa shabaho unbaa la odhan hal shabah laakiin markuu maalaayansarif noqonayo laba cillo hal cillo kuma filla laba cillo oo labaduba faraca oo midi ay macnaha u noqonayso midina ay lafdiga u noqonayso ayaa lagama maarmaana laba cillo oo faraca oo midi ay lafdiga ku dhici midina ay macnaha ku dhici tolow isbeddelkaasi carabta xaggeega sidee buu suurtagal ka noqday maxaa suurtagal ka dhigay isbeddelka intaa la eg iyo kala duwanaanshahaa waxay culimmadu ku macneeyeen shabaha waxaa shabah uun loogu kaaftoomay shardi buu wataa qawinimo ah oo shabhu waa qawi qawinimadaasa halkii cilladda labaad fadhida maalaayansarif markuu noqonayana laba ciladood ayaynu sheegnay labadaa ciladoodaynu sheegnay way iskabayaan laba cilo oo faraca oo midina ay lafdiga ku dhici midina ay macnaha ku dhici ilaa alifu ta'niiska iyo siiqatu muntaha aljumuuca mooyaane kitaabkeennu gabay buu hoosta ku qorayaa lagu jamciyey cilalku intay yihiin imnac lisarfin muntahaa jamcin kamaa masaajidun wakalmasaabixi iclamaa waalifa taniihi bilqasri kada bilmadi kalxublaa wasaxraa khudaa wacarifا muؤanaثa غayra اlأlif kaزaynabi waطalxaةi kamaa curif kadaaka اlacjamiyu wاlmurakabu kayuusufi wabaclaba kayadhabu wmnac liwaصfi ow ltacriifin ladaa wasninka afdala waaxmeda hudaa wاlcadli midla ukari wacumara wasidka sakraana wacuhmaan adkuraa waxaa jira cilalka ereyga maalaayansarifka ka dhigaa waa sagaal cilo ayaynu nidhi oo xabadda sagaalaad ay laba u qaybsamayso oo toban cilo inoo noqonaya baxriga lagu tiriyey cilalkaasina waa baxru rajzi waa baxriga ugu fudud ee lagu gabyo weeyaan wuxuu idhi imnac manci lisarfin sarfi dartii u manci muntahaa jamcin jamaca intihooday haddaad aragto siiqatu muntaha aljumuuc maa laa yansarif baad ka dhigaysaa kamaa masaajidun wadaalika kaskaasi kamaa masaajidun kamaa kamaa masaajidun waa masaajida oo kaleba ama kamaa masaajidin waa masaajida oo kaleba ereyga masaajid waa maalaa yansarif hal cillo oo qura ayaa ku dhacay cilladaasina waa siiqatu muntaha aljumuuc laba cillaa loo baahan jiraye siiqatu muntaha aljumuuc keligeed bay maa yansarif ka dhigtaa waynagii camriidiga ku soo dhigannay fa alifu taaniithi akhnad waxdaha wa siiqatu ljamci aladii qadintaha alifu taaniisku keligeed bay maalaa yansarif ka dhigi siiqatu muntahaaljumuucna keligeed bay maalayansarif ka dhigi sideedda soo hadhayna laba laba ayay u kulmayaan oo ereyga ay maalayansarif uga dhigayaan imnac manci lisarfin liajli sarfin ama sarfigaad manci muntahaa jamcin jamaca la intiheeyey ka manci kamaa masaajidin masaajid oo kaleba weeyi wa kal masaabiixi masaabiix oo kaleba weeyi ee iclaman sidaa ogow ereyga masaabiixa waa siiqatu muntahaaljumuuc oo li xarafa ereyga masaajiddana waa siiqatu muntaha aljumuuc oo shan xarafa siiqatu muntaha aljumuuc ama waa shan ama waa lix labadaa tusaale aynu ka soo qaadanay wa alifu ta'niisi alifu ta'niiskii bilqasri qasri isagoo ku sugan kadaa kan oo kale ayuu ahaaday bilmedi med markuu ku sugan yahay kalxubla tii uurka lahayd iyo wa saxraa'a saxaarihii lamadegaanka ahaa oo kale weeyaane khudan qaado iyagana khudan qaado alifu taaniiskana waa la qaadanayaa oo maalaayansarif bay ereyga ka dhigtaa alifu taaniisku ama ha ahaato mamduudo sida saxraa'a ama ha ahaato maqsuuro sida xublaah imise cillo ayaynu hadda haynaa waa labaynu haynaa siiqatu mintaha aljumuuc iyo alifu taaniis alifu taaniiska mid uun ka soo qaada maqsuurada iyo mamduudadaba labadaa cillo mid kastiba kelidiibuu maalaayansarif ereyga ka dhigaya maxaa inoo soo hadhay tobankii xabadii sagaalaad baa laba usii qaybsanto toban noqotee tobankii maxaa soo hadhay sideedda soo hadhay ismigu maalaayansarif noqon maayo haddayna laba cillo wada kulmin laba cillo oo wada socdaa waa inay wada kulmaan haddaba labada cille ee kulmayaa waa inay labaduba laba farciyataana yihiin labaduba haddana waa inay midkoodna ay macnaha ereyga ku dhacayso midkoodna lafdiga ereyga waa inay u noqonayso ilain ficil kaste waxaa lagu arkay laba cillo oo labaduba faraca oo midna ay macnaha ku dhici midna ay lafdiga ku dhici masalan haddaan jelese soo qaato labada cillo ee jelese ku jiraa waxa weeye wuxuu u baahan yahay jelesi ishtiqaaq meel laga soo jeexdo ama laga soo dhambasho ishtiqaaqu waa cilla farciya tarjicu ila lafdi lafdiga ereygaa la ishtiqaaqdaa haye ishtiqaaq waa ereyga meel in laga soo jeexdo oo asal uu leeyahay waxaa kaluu u baahan yahay faacil oo ficil bilaa faacilihi ma jirto ixtiyaajuhu ilaa faacilin baahida uu faacilka u qabaana waa cilo farciya oo terjicu ila almacnaa maadaamo ficilkii laba cilo laga helay labaduba ay farac yihiin midina ay lafdiga ku dhici midina ay macnaha ku dhici maalahinsarif buu noqonaya wixii labadaa cillo laga helaa isla labadan maahae labadan laba lamida weeyaan wa carifan tacriifi mu'anahan mu'anas mid la dhadigeeyey hayra alalifi alif ghayrkeed lagu dhadigeeyey ka zaynabin oo kaleba weeyi wadalxata oo kaleba weeyi kama curifa sida la soo gartay halkan wuxuu ina yidhi carifantan tacriif buu uga jeedaa tacriifkani waxaa la odhan jiray calamiyo qura looga jeedaa calamiyo oo qura waayo tacriifka haddaan ismu ishaariyo ismi mawsuul soo qaadanno iyo damiir saddexdaa haddaan soo qaadanno mebni bay ahaayeen maalaayansarifkuna dee waa mucrab saddexdaasi calaamad ma aha haddaba ismu ishaaraha iyo ismiga mawsuul iyo damiirku toona calaamad inoo noqon maayo saddexdaa inaga saarinin waa mabniyaade haddaynu soo qaadano kii asha wate iyo kii mudaafka ahaa asha iyo idaafaduna sidaynu ognahay maalaayansalifkayba kasraha u soo celiyaan fa in yudaf ow yaati bacda alsurifa surifa labadaasina maalaayansalifkayba daweeyaane labadaana inaga reeb maxaa soo hadhay haddaba macaariftii maxaa soo hadhay calamun baa soo hadhay calamkaasaa waa carifanta looga jeedaa carifantaa macrifoo dhan ma aha waa calamiye qura wa carifan mu'anahan buu ku yidhi tacriifika mu'anaska ah labada cile halkan jeeda waa ta iyo ta'niif hayr alalif baa lagu dhadigayey ilin alifka waan soo marnaye ka zaynab wa dalxa kama curifa zaynab hadda waa maalaayansarif maanicuna waa calamnimada iyo ta'niifka macnawiga ah dalxatana waa maalaayansarif maanicuna waa calamiyada iyo iyo ta'niifka lafdiga ah tanii lafdi zaynabna waa tanii macnawiya dalxana waa tanii lafdiya lafdiga ayuu dhadig dalxa ka yahay zaynabna macnaha ayay dhadig ka tahay kadaaka kaa waxaa lamida alacjamiyu acjamigiibaa lamida magaca acjamiga abaa ah lamida kadaaka kaa waxaa lamida alacjamiyu acjamigiibaa lamida magaca ajamiga ah haddaba haddaad aragto magac isagoo calam ah cajaminimo ay u raacday maalansarif ka dhig waa hargeyse oo kaleba hargeysi tanwiin ma qaadato waayo waa calamoo magaalay magac u tahay haddana waxaa u dheer waa cajami oo dadan carab ahayn baa bixiyey ama ibraahim oo kale walmurakabu murakabkiina waa saas oo kale haddaad aragto magac murakab ah oo haddana calamnimo u dheer tahay maalayansarif ka dhig ka yuusufa yuusuf iyo wa baclabakata baclabaka yadhabu ka yuusufa oo kaleba weeyi wabaclabaka baclabaka yadhabu wuu tegayaa ama wabaclabaka oo kale uu tegayaa warkaasi eh. waxaynu u jeednaa yuusuf waa maalaa yansarif maanicuna waa laba cilo calamiya iyo cujma baclabakana waa maalaa laa yansarif maanicuna waa laba cilo murakabnimo iyo iyo calamiya yadhabuna beydkuu ku buuxsaday waana min tamaami ilmacnaa wamnacniyahu manci halkaasi waa calamka wixii dartii loo manciyey calamku imisu miciisa manciyi jiray lix buu manciyi jiray sow ma aha waxa inoo dhimanuna sheekhu sheegin wasnulficilkii iyo ziyaadatu alif wa nuun miyuu sheegay wuxuu inoo sheegay un taaniiskii iyo cajamigii iyo murakabkii saddexdaasuu inoo sheegay maxaa markaa dhiman cadligii iyo wasnulficilkii iyo ziyaadatu alif wa nuun saddex baa dhiman haddana wuxuu isku qabtay saddexdaa dhiman waxa wadale saddexdaa dhiman calamka iyo sifada ayaa wadale saddexdan horena calamkay u gaar yihiin oo ta'niisku calamka miciisa unbuu ereyga maalayansarif ka dhigaa laakiin ta'niisku sifada dee ma raaco murakabnimaduna calamkuunbay u gaar tahay oo calam iyo murakab laakiin murakabnimadu sifada ma raacdo cajaminimadu calamkay u gaar tahay laakiin cajaminimadu sifada ma raacdo saddexdani waa saddexdii calamka u gaarka ahaa saddexdii calamka iyo sifadu ay wada lahaayeenna dibbuu u dhigtay wamnacniyahu manci sarfigii liwasfin wasfi dartii u manci ow litacriifin tacriif dartii u manci eeg wasfin litacriifin tacriifkani waa calamiyo wasfiganna waa wasfiyo calamiye iyo wasfiyo ladaa wasnin wasanka agtiisa wasanka agtiisa kolkaa wasankani waa wasnulficil wasnulficilku yuu maa laayansarif ka dhigayaa markuu la joogo labadan wasfiga iyo iyo calamiyada ka afdalo oo kaleba weeye afdal afdalku wuxuu tusaale u yahay erey maalaayansarifa oo xanuunka ku dhacay uu yahay wasfiyo iyo wasnu afcal ama wasnulficil wa axmeda axmed oo kaleba weeye ereyga axmeda isna waa maalaayansarif maanica ku dhacayna waxa weeye wasnulficil iyo calamiyo ayaa ku dhacay wamnacniyahow manci liwasfin wasfi u manci ow litacriifin tacriif dartii u manci ladaa wasnin wasnulficilka agtiisa ka afdala oo kaleba weeyi wa axmeda axmed oo kaleba weeyi halkaa hudaa buu qoray sow maaha ereyga hudaa'ihi maaha wasnulficilkii aynu naqaanay beydkuu iskaga buuxsaday hudiye baa ka wacnaaba wa axmedu hudaa wa axmedu axmed hudiye waa la hanuuniyey ama xaalaad ka dhigiyo wa axmedu axmed hudan hanuun isagoo abaad odhan hudiye buu kaagu qorayaa kaasaa saxa markaa hudiye qoraya walcadli cadligii cadliga miciisa markuu yahayna maalaayansarif buu noqon cadligii cadligu yuu raacaa calamkana wuu raacaa sifadana wuu raacaa mithla ukharin oo kaleba wey lafdiga ukhar ah wa cumaro oo kaleba wey lafdiga cumar ah ukhar waa maa laa yansarif maanicuna waa sifada iyo iyo waxa weeyaan iyo iyo cadliga ukhar waxaa ku dhacay sifo iyo cadli baa ku dhacay cumarna waa maa laa yansarif calamnimo iyo cadli baa ku dhacay wazid ziyaadi buu ku yidhi wazid ziyaadi ziddaasi waxay u taagan tahay ziyaadatu alif wa nuun calamka miciisa maa laa yansarif buu ka dhigaa oo waxa weeye cuhmaan oo kale sifada maceegana maalaa yansarif buu ka dhigaa oo waa sakraan oo kale intaasi waa sagaalkii cillo ama tobankii cillo ee dartood ereygu maalaayansarifka uu u noqonayey wamaa wa ilaa maa kii mooyaane laa yansarifu aan munsarifka ahayn ama aan maa aan munsarifka noqonaynin kaasna lagu rafcin maayo lagu nasb lagu jeri maayo kasro culimo wamaadaasi waa mustahne hadalkii horay ku xidhan taho wamaa wailaa baad halkaa usoo qadari wailaa maa kii mooyaane laa yansarifu aan munsarifka ahayn haddaba maa laa yansarifka ma rafcihiisa ayaa khilaafulasala maya rafca haddamaa loo baahnaayo damadiibuu qaadanaya haddaa ma nasbihiisaa khilaafulasala maya nasbaha fadxaa loo baahnaayo fadxahiibuu qaadanaya haddaa ma jerkiisa ayaa khilaaful asala nacam jerkaa khilaaful asala maxaa maalaayansarifka lagu jeraa waxaa maalaayansarifka lagu jerayaa fatxo halkii kasre lagaga jeri lahaa xarakaa xaraka wakiil ka noqotay wamaa wa ilaa maa kii mooyaane laa yansarifu aan munsarifka ahayn oo fa yujaru waa la jeri bilfadxati fadxaa lagu jeri fatxo markaad majruur ka dhigaysa fatxaad ku jeri laba xaaladood mooyaane markuu al wato ama uu mudaaf yahay hadduu al wato kasrihii baa soo noqon hadduu mudaaf yahayna kasrihii baa soo noqon naxwu biafdala minhu mid ka fadli badan ayaan soo maray oo kaleba weeyi naxwu marartu biafdala minhu haddaba biafdala markaan idhaa ba'daasi waa xaraf jaar ereyga ay gasho way jartaa afdalana waa ismi majruur ah waxaa jerayaa waa ba'da calaamaةuljarkuna waa fatxaha bafdala minhu ilaa maca al al maceega yahay mooyaane ilaa maca al al maceega yahay mooyaane hadduu al qaato kasrihii baa soo noqoni oo shabihii baa daciifaya naxw bilafdali oo kaleba wey biafdali biafdali alafdali hadda kasrahaasaa la yskaga jira ilan al wataaye aw ilidaafati idaafe maceeda markuu yahay mooyaane naxwu biafdalikum biafdalikum markaan idhaahdo afdalikumna afdalkaasi waa majruur waxaa lagu jiray waa kasrahaa sababtuna waa idaafada biafdalikum albaabulkhaamisu baabka shanaad oo mimaa kuwii ka tirsan kharaja ka baxay cani ilasli asalkii maaka weeyaan laa yansarifu aan munsarifka ahayn wa huwa kaasi maaka weeyi fiihi dhexdiisa ay tahay cillataani laba cilladood farciyataani oo labaduba faraca oo min cilalin cillada ka ahaaday cilladaha oo tiscin sagaal a sagaal cillo xabadda sagaalaad baa laba loo qaybinoo toban bay noqon ow amase waaxidatun mid waaxidatun maynoo damiyey wuu damiyey kiinu sow ma aha kaasaa saxa kana kasratayn siinayee ow amase waaxidatun cillo ayaa ahaatay minhaa cilladaha ka tirsan oo taquumu fadhiisanaysa ama istaagaysa maqaamahumaa labada cillo meeshooda horta maalaayansarifku waa wixii laba cillo laga helo ama cillo waaxido ah oo laba cillo halkooga buuxinaysa laga helo falawalu ka hore ka faatimata oo kaleba weeye faatimata fa inna fiihi waxa ku sugan faatima laba ciladood baa faatimo ku sugan fa inna fiihi waxaa faatimo ku sugan atacriifa tacriif oo in calam laga dhigo ah iyo wa taaniisa ta'niis oo in la dhadigeeye ah wahumaa labadaasiba cillataani waa laba cilladood farciyataani oo labaduba faraca cani tankiiri nakiranimada a tankiirka ayay farac ka yihiin waa xagga calam tacriifka iyo wa tadkiiri tadkiirka waa xagga ta'niiska wa haani ka labaad waa ka cillo qurihii ay maalaayansarif ka dhigaysae naxwu masaajida wa masaabiixa waa lafdiga masaajido iyo masaabiixo oo kale fa innahumaa labadani jamcaani waa laba jamac waaljamcu jamcuna farcun wuxuu ka farcamaa can ilmufradi mufradka ayuu ka farcamaa wa siiqatuhumaa siiqadooduna siiqatu muntaha aljumuuc jamacyadu halkay ku intihoodeen siiqadoodii weeyi wa macnaa haadaa kan macnihiisu anna mafaacilo wasanka mafaacilo ah wa mafaaciila iyo wasanka mafaaciila ah waqafat iljumuucu jamacyadii ayaa istaagtay cindahumaa labadaa agtooda jamaca waa la sii jamciyaa laakiin hadduu mafaaciilo ku yimaad ama mafaaciila lama sii jamcin karo wantahad way ku gebagabowday ilayhimaa labadan wasan bay jumuucdu ku soo gebagaboobeen falaa tatajaawazuhumaa ma gudbayaan haddaba falaa yujmacaani la jamcin maayo maratan ukhraa mar kale lama sii jamcinayo bikhilaafi hayrihimaa labadaa waxa khilaafka oguse uu ka duwan yahay oo min aljumuuci jamacyadii ah fa innahu isaga qad yujmacu in la jamciyaa la arkaa jamacyada kale waa la jamcin kelbun sow ay maaha ereyga kelbun ah kelbun waa maxay ay weeyi ereygaa kelbuna ficaal baa lagu jamciyaa maxaan odhanayaa ficaal markaan ku jamcinay kelbun kilaab baan odhan kilaab waa ayo ficaalkana sida diraac loogu jamciyo ficaalkana afcul baa lagu jamciyaa kilaabkii haddana sii jamci jamca ahaa afcul ku jamci aklub baan ku jamcin haddana aklubkii jamaca laga sii jamciyey afaacilo ku jamci afaacila aklubkii afaacila ku sii jamci akaaniba markaan idhaa naxwaha marka la joogana waa mafaacila sarfiga marka la joogana waa afaacila haddii lagu idhaha akaaliba wasankeega sheeg maxaad odhan akaaliba waxaad odhanaysaa marka naxwaha la joogo waa mafaacila marka sarfiga la joogana waa afaacila saasaad odhanaysaa mas'aladaa naxwiya sarfiga way ku kala duwan yihiin naxwaha nuxaadda iyo suraaftu way ku kala duwan yihiin akaaliba wasankeega markaad sheegayso ama akaabira mujrimiiha marka aayaddaa qur'aanka aad sheegayso ereyga akaabira ah nuxaadda iyo suraaftu isku jawaab maaha jawaabtooda way kala duwan yihiin jamaca haddaba eeg kelbun imise jamac baynu jamcinay ereyga kelbuna imise jeer baan jamcinay mufradkii waa kelbun maxaan ku jamcinayaa markaan jamac ka dhigaya kelbun kilaab baan ku jamciyey jamaca markaan sii jamcinayana maxaan ku jamciyaa aklub baan ku jamciyey aklubka markaan sii jamcinayana maxaan ku jamciyaa akaaliba baan ku sii jamciyey akaaliba waa maalayansarifo waa siiqatu muntahaljumuuc sii jamci laguma odhan kara haddaba bar taasuu ku gebagabooday waa siiqatu muntahaljumuuc siiqatu muntahaaljumuuc waxa weeyi jamacyada waa la sii jamciya ilaa ka siiqadaa ku yimaada mooyaane oo isaga lama sii jamcin karo falaa yujmacaani maratan ukhraa mar kale lama jamciyo bikhilaafi hayrihimaa labadaa ka khilaafsanta ka kayrkoodkiisa uu khilaafsan yahay oo min aljumuuci jamcyada ah fa innahu qad yujmacu waa la jamcini taquulu waxaad odhani kelbun waa ay kelbun baad odhan wa aklubun baad odhan ka falsin wa aflusin oo kale uma taquulu waxaad odhan aklubun wa akaalib baad odhan walaa yejuusu mase bannaana fii akaaliba kelmadda akaalib ah an yujmaca in la jamciyo bacdu intaa kadib sheekheenu kilaabkiibuu ka tegey ficaalkiibuu ka tegey muxuu ka tegey halkaa ficaal buu ka tegey wakadaa kan waxaa la mid ah, baa lamid a ah, acrubun waa carabyo ereyga caraba marka la jamcinayo carab maxaa lagu jamcin acrubun baa lagu jamcin acrubun acrubun wa acaaribuna waa lagu jamcin acaaribu acaaribu falaa yajuuzu ma bannaana fii acaaribo kelmadda acaariba ah an yujmaca in la jamciyo kamaa yujmacu sida loo jamcinayo aklubun ereyga aklubuna calaa akaalib loogu jamcinayo wa aasaal ereyga aasaal oo galab galabaha ah calaa asaa'ila loogu jamcinayo fa ka'anna aljamca jamicii waxaabad moodaa qad takarara inuu soo noqnoqday fiihaa dhexdeeda jamicii baa soo noqnoqday fa nazalaa labada jamac waxay degeen lidaalika soo noqnoqodkaa labadaa jamac fa nazalaa labadaa jamac waxay degeen waa labadee waa mafaacila iyo mafaaciila lidaalika takraarkaa dartii waxay u degeen mansilata jamcayni laba jamac martabadood ama derajadoodii wa kadaalika kaa waxa la mida saxraa'u ereyga saxraa'u a baa la mida wa xublaa ereyga xublaa a baa la mida fa inna fiihimaa dhexdooda waxaa ahaaday ata'niisa ta'niis oo dhadigayn wa huwa ta'niisku farcun wuxuu ka farcamay cani tadkiiri labka horta eeg laba cilo ayaa jira culimo lab iyo dhadig waa laba cilo laakiin midna waa asal midna waa farac yaa asala ah iminka labka iyo dhadiga tadkiir oo labayn ah iyo ta'niis oo dhadigayn ah midin waa laba cilo oo midna asala ah, midna faraca ah. yaa asala baynu nidhaahnaa ma labkaa asala mise dhadiga mise dhadigaa wax dhalaba war culima labka asala waxaan ku ogaanay inuu labku asal yahay labku inuu asal yahay waxaa lagu garanayaa hooyadeen xaawo laga abuuray dee aadan baa laga abuuray kolkaa labka ayaa asala marka qaaciidada la doonayo si kalena waa lagu gartaayoo lab iyo dhadig marka la doonayo labada cilo cilada asalka iyo cilada faraca marka hala baadhe la yidhaah ta calaamada dheeraadka u baahataa faraca taan calaamada dheeraadka u baahanina waa maaha farac iminka habeenka iyo maalinta ayaa asala ma habeenkaa asala mise maalinta ayaa asala m midkeebaa asala habeen iyo maalin marka laga hadlayo habeenka asala oo maxaan ku garannay dee habeenku calaamadu ma baahna wax soo baxa oo dhulka habeen ka dhigaa ma jiro laakiin maalintu calaamad bay u baahan tahay wax soo baxoo dhulka maalin ka dhiga ayaa jira oo cadceedda ah ka calaamadda sita ayaa la yidhaahdaa hee waa maxaa la odhanayaa ka calaamadda sitaa farac laga dhigaa iminka maalan fuqahadu markay ka hadlayaan habeenkii iyo maalinta waxaa laga yaabaa inay ku yidhaahdiin qofka dhowrka dumarka a qaba waxaa la odhanayaa habeenkiina reerkaa la jooga habeenka kalena reerka weli maynu aragnay qof laleeya maalintiina reerka maalintiina reerka ah waa maya haddaad tidhaahdo maalintii waa la shaqeeyaa dee reg baa jira habeenkii shaqeeya maxaa maalinta looga hadli waaya ka asalkaabaa lasoo qaadanaya habeenkiibaa lasoo qaadanaya maalintuna farca taabici bay noqonaysaa markaa maalintiibuu ku bedelayaa maalintiibuu ku bedelayaa laakiin sida rasmigii eh, waa sidaa kale waa asalkaa kale waxaynu culima haddaba arkaynaa ama si toosa ah noogu muuqata labka iyo dhadiga inuu labku asal yahay ilan ereyga jaalisun waa fadhiye jaalisun jaalisun waa maxay waa fadhiya sow maaha ninkii jaalisun buu ku gaabtay laakiin gabadhii maxaa la odhan jaalisun marka gabadh la doonaya loogu dhawaaqo calaamad dheeraada ku darade sidii cadceeddii oo kale jaalisatun ta baynu ku darayna lab iyo dhadig marka loo baahay ka calaamadda dheeraadka asita ayaa la yidhaha waa farac iyo asal marka la doonayo ka calaamadda dheeraadka asita loo yaqaana waa farac wuxuu ku yidhi fa ina fiihimaa waxaa ku sugan waa saxraaa iyo xubla ataniita dhadig baa ku sugan wa huwa isaguna farcun wuxuu ka farcamay cani tadkiiri tadkiirka oo labka abuu ah ka farcamay wa huwa isaguna taniiun wuuu tanii wa huwa isaguna taniiun waa taniih laazimun laazim ah oon marnaba ka go'aynin xubla munazalun waxaana la dejiyey luzuumuhu laazimidiisa mansilata ta'niiin haanin ta'niis labaad martabadiisii baa la dejiyey welihaadalbaabi baabkan waxaa u sugan makaanun meel baa u sugan ya'tii uu inoogu iman doono sharxuhu sharxiisu fiihi dhexdiisa in sha allahu tacaala alla hadduu doono halkan ma haysaa meel dambaynu kaga hadli doonaa maalaayan sarifka hadda cashirkeennan waa marti sharax badan kama bixinaynu sheekhu ku yidhi wa xukmuhu xukunkiisuna an yujaro waa in la jaro bilfadxati fadxo waa in lagu jaro niyaabatan iyadoo wakiil ka ah can ilkasrati kasrada iyadoo wakiil ka ah xamaluu waxay ku xambaareen jarahu jarkiisii bay calaa nasbihi nasbihii ku xambaareen kamaa cakasuu siday u cagsiyeen daalika arrinkaa fi lbaabi saabiq baabkii hore baabka maalaayansarifkana baabka ee jamaca mu'anahu saalim halkii laga nasbinayey laga fadxinayey ayaa kasre la siiyey baabkeennan maalaayansarifka ana halkii laga kasrinayeyba fadxa laga siiyey way kala amaahdeen markaa way kala amaahdeen baa la yidhahdaa labada baab taquulu waxaad odhani marartu waxaan soo maray bifaatimata inanta faatime la yidhaah ha isku tanwiininin haddaad faatime tanwiiniso macnuhu wuu isbeddelayaa bifaatimatin mid naaska ka gudhinaysaan soo maray buu noqonaya haddaad tanwiin u yeesho mid naaska ka gudhinaysa haddaad faatime tanwiinta ka daysana inan magaceega faatime la yidhah buu noqonayaa wa masaajidda ayaan soo maray wa masaabiixa baan soo maray wa saxraa'a baan soo maray fa taftaxuhaa waad fadxin kamaa taftaxuhaa saaad u fadxinaysid idaa markaad tidhaa ra'aytu waxaan arkay faatimata baan arkay wa masaajidana waan arkay wa masaabiixa guluubyaan arkay wa saxraa'a meel lama degaanaan arkoo saxaara'a qaala allaahu tacaala alla wuxuu yidhi wa owxaynaa waxaannu u waxyoonnay ilaa ibraahiima ibraahiim iyo wa ismaaciile ismaaciil iyo wa isxaaqa isxaaq iyo wa yacquuba yacquub maalansarifka oad aragta ibraahim ismaaciil isxaaq yacquub ilaabaa ka horraysa xaraf jaar ah ilaadaa xarafka jaarka markay majruur ka dhigto kasre laguma jerayo ila laba ciladood baa ku jire waa calamiyo iyo cajamiyunimo afar magacoo maalansaria ku jira ibraahim ismaaciil isxaaq yacquub wa qaala allahu tacaala alle ayaa yidhi yacmaluuna lahu waxay u sameeyaan maa yashaa'u wuxuu doono oo min maxaariiba mixraabyo iyo wa tamaathiilo taalooyin ah maxaariiba iyo tamaathiilo min baa ka horraysa min maxaariiba mintani waa tii xarafka jaar ahayd ereygan majruur markay ka dhigto kasre lagu jeri maaye fatxaha ayaa lagu jerayaa niyaabatan can ilkasra wa yustathnaa waxaa laga soo reebayaa min daalika kaa hore waxaa laga soo reebayaa ee fatxa ku jerka ah suurataani laba suuradood laba suuro laba suuro ayaa laga soo reebay waa markuu asha watiyo markuu mudaafka yahay ixdaahumaa midkood an tudkhala calayhi waa in dusha laga geliyo al hadduu al wato wa haaniyatu ta labaadna an yudaafa waa in la idaafeeyo fainahu isaga yujaru waxaa la jeri fiihimaa labadaa xaaladood dhexdooda bilkasrati kasraa lagu jeri cala asli asalkii faluulaata hore waa markuu asha watee naxw wa antum caakifuuna fi lmasaajidi wa antum walaa tubaashiruuhunna dumarka ha la ciyaarina wa antum caakifuuna idinkoo ictikaafsan filmasaajidi masaajidda dhexdeeda ereygaa filmasaajidi ah waa maa laa yansarifoo siiqatu muntaha aljumuuc buu ahaa wuxuu ahaa fii baa ka horraysa in fadxa lagu jiro laakiin mar hadduu al qaatay fi lmasaajidi waxaynu leenahay ashii uu qaatay waxay inoo soo celisay kasra kujarki oo wakaa lmasaajidi waa la kasriyey wa haaniyatu ta labaadna naxwu fii axsani taqwiimin oo kale wey axsani taqwiimin axsani ereygaa axsan waa maa laa yansarif maanicuna waxa weeye laba ciladood ayaa ku jira maanicuna waa laba ciladood ayaa ku jira labada ee ku jiraana waxay kale yihiin wasfiyada iyo waznu afcalka fii axsani taqwiimin in maalaainsarif laga dhigoo fadxa lagu jiray ahayd waxaa ilaahay qadaray in mudaafuu noqdo kol hadduu mudaafba noqday kasrii baa inoo soo noqonaya fii axsani taqwiimin wa tamhiili aniga tusaalayntayda fil asli asalka aan ku tusaaleeyey asalkaasi waxa weeye waa matniga wa tamhiili aniga tusaalayntayda fi اlasli matniga aan ku tusaaleeyey biqowlii biafdalikum aan idhi biafdalikum markuu mudaafka yahay owlaa wuxuu ka fiican yuhu ka habboon yahay min tamhiili bacdihim culimmada qaarkood tusaalaynta ay tusaaleeyeen biqowlihi qowlkiisana uu ku tusaaleeyey marartu bicuhmaanina marartu bicuhmaanina cuhmaan mudaaf laga dhigay ragga qaarkood nuxaadda ku tusaaleeyeen arrinkaasi waa arrin khalada wuxuuna khalad ku yahay magaca calamka ah mudaaf lagama dhigo ilaa in la niyoodo nakiranimadiisa mooye cusmaan haddaba waxa mudaaf laga dhigi karaayo qura markii nakiranimadiisa la niyoodo hadduu cusmaan nakiro noqdo oo magaca cusmaanihiba uu nakiro inoo noqdo maxaa soo boodaya markaa waxaa soo boodaya labadii cilo ee maalaayansarifka ka dhigi jiray tii calamiyada ahayd inay meesha ka baxdo marartu waxaan soo maray bi bicuhmaanina cusmaankeennii baan soo marnay fa ina alaclaama magaca magacyaasha aclaamta ah laa tudaafu lama idaafeeyo calamka lama idaafeeyo waa cuhmaan oo kale xataa tunakara ilaayoo la nakireeyo fa idaa saara markuu noqdo naxwi cuhmaan oo kale fa idaa saara markuu noqdo naxwi cuhmaan cuhmaan iyo ka lamidkiihi nakiratan markuu noqdo zaala minhu waxaa ka zuulaya axadu sababayni labadii sababood midkood almaanicayni ee u diidayey lahu isaga min asarfi wa huwa kaasina alcalamiyatu waa calamiyadii fa dakhala wuxuu dib u soo galay fii baabi maa kii baabkiisa yansarifu munsarifka iska ahaa haddaba cusmaanina laguma tusaalayn karayo walayse alkalaamu hadalku ma aha fiihi kan dhexdiisa walayse ma aha alkalaamu kalaamku fiihi kan dhexdiisa waa kee munsarif maynu ka hadlaynaa cusmaanina haddaad tidhaa waa munsarif oo kaan ka hadlaynay maaha inagu maalainsarif baan ka hadlaynaa bikhilaafi afdala afdal se uu khilaafsan yahay afdal markuu maalainsarif noqo marka mudaafu noqonayo fa ina maanicahu ka manciyey min asarfi sarfiga u diiday asifatu waa sifanimada iyo wa wasnulficli wasnulficilnimada ila isagu sheekeenu biafdalikum buu qaataye afdalkana ka fiican bicumaanina qolada qaadatay wa humaa labadan cillo mawjuudaani way joogaan fiihi dhexdiisa way joogaan adaftahu ad am lam tudifu ama yaadan idaafaynin wakadaalika kaa waxaa la mida tamhiilii aniga tusaalayntayda bilafdali aan kuugu tusaaleeyo ereyga alafdali ereyga alafdal buu sheekhu qaatay owlaa wuxuu ka habboon yahay min tamhiili bacdihim qaarkood tusaalayntooda biqowlihi ay ku tusaaleeyeen ra'aytu lweliida bna alyaziida mubaarakan shadiidan biacbaa'i alkhilaafati kaahilu waa gabay gabayga baxrigiisuna kolley waa baxrigii dawiilka lo odhan jiray wuxuu yidhi ra'aytu lwalida bna yaziida mubaarakan shadiidan biacbaa'i lkhilaafaati kaahilu facuulun mafaaciluun facuuluun mafaaciluun facuuluun mafaaciluun facuuluun mafaaciluun ra'aytu waxaan arkay alweliida bna alyaziid weliidkii ina yaziid ayaan arkay mubaarakan kii oo la barakeeyey shadiidan oo aad uu u culus yuhu u daran yahay kaahiluhu tunkiisu biacbaa'i alkhilaafa khilaafada culayskeegiina lagu sii cusleeyey alla ninkaasi geesisanaa buu yidhi ninkaasi ragannimo badnaa oo geesisanaa khilaafadu culayskii ay lahayd oo dhan ayuu qoorta iyo tunka u dhigtay buu yidhi waana nin mubaarak ah oo la barakeeyey haddaba ra'aytulweliida bna alyaziidi alyaziidi ayay ku tusaaleeyeen alyaziid yaziid maalayansarif buu ahaa maanicuna laba cillo calamnimada iyo wuxuu ahaa wasnulficilnimada al baa lagu daray kasra kujarkii baa soo noqday marka al lagu daro kasra kujarkii baa soo noqonaya markaa ra'aytu waxaan arkay alweliida ninkii weliid la odhan jiray ibna alyaziidi ee ina yaziid ahaa mubaarakan kii oo la barakeeyey shadiidan aadna loogu cusleeyey shadiidan aad uu culus yuhu u adag yahay kaahinuhu tunkiisu biacbaa'i alkhilaafa li'annahu kani waa alyaziidka waxaa loo diidayaa li'annahu yaziidkaasi yuxtamalu waxa suurtagal ah an yakuuna inuu yahay qadara kii qadaray fii yaziid ashiyaaca faaf shiyaac iyo faafid waxaa dhici karta yaziidka inuu qadartay gabayaagu nakiranimo oo fa wuxuu noqday nakirata nakiro uma adkhala calayhi wuxuu ku daray al li litacriifi si uu macrifo uga dhigo fa facalaa haadaa kan haddaynu qaadanno laysa fiihi dhexdiisa ma aha ilaa wasnulficli wasnulficil mooye wax kale khaasatan oo qudha wa yuxtamalu waxa kaloo muxtamal ah oo suurtagal ah an yakuuna inuu yahay baaqiyan mid baaqi ku ah calaa calamiyatihi calamnimadiisii wa lafdiga alihina zaa'idatun fiihi inay zaa'ide tahay kamaa zacama siduu sheeganayo man maala bihi cidda tusaale u soo qaadatay ashaa zaa'ida bay leeyihin cidda tusaale u soo qaadatay kol hadduu alyaziid laba weji badhay inaga daaya tusaalihiisa oo inoogu daaya alyaziidka intaad iska daysiin alafdali inooga dhiga marartu bilafdali intaa inooga dhiga in sha allahu tacaala halka ayuu cashirkeennii ku joogayaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa w aclam